baabkani waa baabu makhaarij اlxuruuf intaad tajwiid dhex socoto makhaarij اlxuruufna waa dhex socon imse meelood baan ku soo marnay makhaarij اlxuruuf waad garanhaysaa waxaad ka haysataa tacriif kaamilaad ka haysataa makhaarij اlxuruuf waa maxay waa xuruuftu amaakinta ay ka soo baxdo kolkaa ma aragtay uu noqonaya wuxuu ku yidhi sheekhu isaga oo si aad hayru caadi uga hadlahaya ikhtalafa alquraau waxay isku khilaafeen fi lmakhaariji bay isku khilaafeen calaa madaahibin bayna isugu khilaafeen calaa madaahibin ma saxda maya waa calaa madaahiba soo garmaysa mafaacila madaahibtaasoo alaaatin saddex ah madaahibtaasoo taji imanaysa saddex qowl baa ku jira makarajka kolka laysku haystaa waa makarajkae ma ka ra'iisiga aba ah mise waa ka faraca ah maya ka ra'iisiga ana waa la isku haystaa ka faracana waa la isku haystaa leanna makhaarijta ra'iisigii maxay ahaayeen shan bay ahaayeen hal boqolka khilaafku ku jira shantu maxay ahaayeen jawfka iyo xalqiga iyo carabka iyo bishimaha iyo alkhayshuun shantaasay ahaayeen kee boqolka khilaafku ku jiray oo laysku diidanaa ka jawfka yaa laysku diidanaa bay ku noqonaya inta kalena mutafaq way ah ka raisigaa saasaa la isku haysta ka farcigaana dee waxaa laysku haystaa laamka iyo ra'di iyo nuunka saddexdaa xaraf isagana hadal baa ku jiray intaas kugu dhanaa iska fiir haddaba waa kuwan culimada isku haysteen fa hiya makhaarijtu cinda qurubin qurub cindigiisa arbac cashara weeyaan wa cinda sibaweyna sittata cashara weeyaan maxaad weligaa aad maqnayd arrintanay waa kana kitaabkan ibnu jazari uu sharxiyo maad arkaysaa wa madhabulkhaliili iyo wabniljazarina qadarahaa wuxuu ku qadaray bisabcatin wa cashara ayuu ku qadaray waa beytkiisa ma arkaysid cala lbukhtaari ayuu kolkaa u noqonayaa wahuwa kaasina aladii kaweye jaraa ku dureersama caleyhi dushiisa alaana eega mucdamu man mid mucdamkiisu yujawidu tajwiidinaya alqur'aana qur-aanka dadka qur'aanka tajwiidinaya mucdamkiisu eega maxay qaateen sabca cashar bay qaateen hadda waxaad ogaataa khaliil binu axmed iyo ibnu jazari xuruufta isku nooc iyaga oo tiradanbay iska waafaqsan yihin xagga xuruufta iskama waafaqsan oranteeda taasna waxaa keenahaya shaksi maqsuudku makhaarijta laga leehay waa sawdka xarafka ogaanteeda deetna sawdkii xarafka ayaa shasi intuu meel ugu samo ka kalena meel kale ugu samaya arin dhacdo weyaan maala eega caynka oo kale khaliil bin axmed wuxuu qabaa inuu caynku xuruufta ugu hooseeyo geli ilaa hamse u ka hooseeyo laakiinti ma aragtay makhaarij alxuruuf caynka xageen ku maraa halkan halcunkaan ku maraa ay soo taagan soo sidaa maa kolka iyagoo toddoba iyo toban kun bay ka midaysan yihin agga xuruuf ahaanta kama midaysna taa nafteeda dib baa maaragta loogu noqonaya ilaa kitaabu siiba wey kitaabu khaliil iyo kolkaad kutubta dib aad u fiirisid waxaad arki iyadoo ruux lamida uu yaryahay ayaad kolka aad arkaysa faljawfu jawfku jawf maxaa loo yaqaanaa marka fadliga tajuudka la joogo maxaa loo yaqaanaa jawfulxalqi walfal labada oo waa intay xuruufta ka soo baxdo oo dhan magaceed jawf baa la isla yidhaha jawfka waxaa ugu sokeeya bishimaha waxaana ugu hooseeya halka hamsadu ay ka soo baxdo inta u dhaxaysa oo dhan waa intuu xaraf ka soo baxa oo dhan baa jawf la ayib ah. waana makraj muqadara dee sidaad garanaysa faljawfu jawfku makraju xuruufilmaddi xuruufmadka ma aragtee makrajkooda weeyaan cinda alkhaliili khaliil cindigiisana haabitun mid ku sugan weeye fi lcaddi tirada oo waa makraj jiro oo bira'sihi u makraja weeyaan kaama isla fahnay waalaakharaani labada kalena waa labada kale waa kume waa qodorbiyo siiba weyhi aljawfa jawfka asqataahu way rideen oo ma jira bay dheheen alifkana ha la haleeshiye hamsada waawgana waawgiisii kale yadana yadeedii kale ha la haleeshiye ay dheheen laakiin tii midkeebaa rajaxan baa nidhi markaan wax saaray si ma aragtay kolkaa khaliil binu axmed baa lambar wan noqonaya iyo ibnu jazari ariiqadaasa lambar wan noqonaysa ee waxaad dib ugu noqotaa markaan makhaarijta ka hadlahaynay muqadimada halkaasaa dib ugu noqonaysa mm-hmm oo waahrajaha waxay ka soo saareen alxuruufa eh, xuruufta waxay ka soo saareen min siwaahu jawka ma aragtay kolkaa keyrkiiba ka soo saareen waa kuwa kuwu leeyahay waakhraja waa qudurbiyo siiba weyba kolkaa ay noqonayaan walaaakharaani labada kale asqadaha waxay rideen aljawfa bay rideen asqadahu way rideenoo waakhrajaha waxay ka soo saareen alxuruufa xuruuftii min siwah bay ka soo saareen jawka keyrkiibay ka soo saareen oo mid kastaba meeshiisii ayay kolkaa ma aragtay ay geeyeen walaalkiisii kale u geeyeen waalxalqu xalqigu min aqsaahu meesha ugu fog waxaa ka baxaya hamzun hamze iyo haa min wasihina yakhruju waxaa ka baxaya cayn iyo xaa waalkaynu iyo waalqaaf biadna alxalqi bay ka baxayaan waalqaafna min aqsa lisaan ayuu ka baxaya fawqu maca maa fawqahu min alxanaki aclaa waalkaafu kaafkuna min aqsaahu min aqsa alxalqi buu ka soo ay min taxtihi aqsaah waa meesha kolka maaragta xalqiga ugu fog bay ka dhigantahay soo maa ay min taxtihi min aqsaahudiiba waa meesha ugu fog soo maa qaabkuna muxuu ahaa meesha ugu fogu soo maa deetana kolkaa ma aragtay muxuu ku noqonaya welibana maxay sibaa noqonayaan laba ay kolkaad kutubta ku aragtid waa erey ay adeegsadaan qolada xawaashidu ay adeegsadaan waxaa jira matni xaggay ka adeegsadaan cibaarada markay ka tuhmaan adayg bay adeegsadaan marka sheekhu muxuu ku yidhi ayn iyo khaa maxay ka soo baxayaan min adna alxalqi waalqaafna min aqsa lisaani oo macmaa fowqahu min alxalqi laclaa waalkaafuna min aqsaahu min aqsa lisaan dheh aqsa alxalqi ma min aqsa lisaan dheh sasoo waa lisaanka meesha uga fog markaasaa deetana min aqsa lisaan markii la yidhaaho yuu cibaaradiibuu adayg sheekhu ka tuhmay deetana muxuu yidhi ay min taxtihi min taxti اlqaaf qaafka inta ka sokaysa ayuu ka soko waa carabka meesha ugu fog laakiin tii qaafka makhrajkiisa ka sokaysa say uga sokaysaa war labada xaraf waa isku makhraj ma fahamtay laakiin tii waxaa jira kaafku fuqan kore ayay ku kala baxsan yihiin qaafku wuxuu ku istaagaa qismiga xagga dhanxalaga sare qismiga engegan buu ku istaagaa qismiga qoyan buu ku istaagaa ee hilibkale ayuu ku istaagaa kaafkuna muxuu soo gaadhaa qismiga engegan buu soo gaadha carabkaaga dibu celi dib markaasaa ugu celiso hilib jilicsan baad gaadhaysa hubkaa jilicdasana gurada ka muuqda kaasuu qaafku ku taagan yahay u fiirso aqo o o o o kaama soo dhaafayo kaafka hadda u fiirso ka ka ka kan dirrida abuu soo gaadhaya marka taxta maxaa looga jeedaa xagga fuqasaru kolkaa uga soo dheeryahay uga soo dhow yahay ama xagga kale isku meel bay ka soo baxayaan wax yarbaa markaad sii daqiiqiso aad moodahaysaa qaabku dacalka kore way iska soo gaadhaan dacalka hoose inuu hoos uga yardhacay aad moodahaysaa waa intaa wuxuu sheekhu uu sheegayo waljiimu iyo washiinu iyo waya min wasdihii bay ka soo baxayaan waanaad wada garanaysaa carabka bartigiis waa ka wada taabanaya korka laakiin jiimku wasdu lisaanka ka soo baxee xaguu dhow yahay aqrab ila daakhil shiinkuna waa wasdi caadi ah yaduna aqrab ila khaarij ayay kolka ay ka noqonaysaa yaa yaa ja ja jiimkaa ka hooseeya shiinkaa ku xiga xuruufta u tartiibsanta waa u kala horaysa iska fiiri wa makhraju dood doodka makhrajkiisu likulli nnaasi dadka dhammaantii min xaafati lisaani buu ka sugnaaday iyo waladraasi adraasta xaafatu lisaani oo maca aladraasi abuu ah ka sugnaaday wa kownuhu aanshaheeda alyusraa uu yahay huwa isagu alkaiiru ka fara badan weya wawal asal bb soo ma arkaysi waa ka isamka waa dacalka bidixda wa bilyamiinna nudquhaa casiir weeyaan oo awa kii labada dacalaha war kaa labada dacali waa andaru naadir weyaan labada dacal laga soo bixiya waa maxay waa andaru nin inuu cayiliyo doonaya unbaa labada dacal ka soo bixina laakiin tii sida maaragtay kolkaa ugu dhibyar islaamkuna ay ugu badan yihiin kutubtana ugu sheegan looguna kalsoon yahay waa dacalka bidixda ah oo faqad ah waxaa soo raaca dacalka midixda ah labada dacalana lama diidayo laakin tiwa laga maaragtay kolkaa fara badan yahay lagana kolkaa maaragtay fiican yahay buu ku noqonaya walow culimada qaarkeed eega ay aad ay u tarwiijiyaan haddana kolkaa maaragtay saasaa kolkaa xaqiiqa waa kana sheekhan ma sheegina fiiri walaamu laamku adnaaha adnaa xaafat lisaan buu ka baxaa ila intihaai xaafat lisaan laga gaadho intaasu ka baxaa laamku intaasu ka baxaa dabeetana maxaa isagana ku banaan waa sidii qudha baadka baadka iyo laamka waa iskumid haddaad dooni waxaad ka bixinaysaa xagga bidixda oo keliya ah haddaad dooni maxaad ka bixin xagga midigta oho keliya ah haddaad dooni maxaad ka bixin humaa baadka iyo laamku isku mid kolkaa maaragta ay noqonayaan labadaba waa loo isticmaalaa iska fiiri ninkii qaari'ina xataa qaari'a akrinaya dacalku ka bixinaya waad garanaysaa iyo halka ku joojinaya inuu hal bidx kasoo bixinayo inuu midigta keliya kasoo bixinayo iyo inuu labadaba kasoo bixinayo waad kala fahmaysaa sawtkaa kala gedisan ood kuba kala garanaysaa ayib kolka haddii aad aragtid labada dacal isagoo isagana laleeyahay ha baciidsanin waa arin jirta e eh. wanuunu nuunkuna min arafihi arafu lisaan buu ka sugnaaday eega araf baan usoo wareegnay soo maaha min taxtiha min taxti laami buuna ka sugnaaday taxtilaami maxaa looga jeedaa dee xaafadiibuu nuunku ka kacay soo maa xageebuu yimid araftan hor isagu yimi waa taxta laam kolkaa ah. warana minhu tarafu lisaankay ka baxaysaa walidahrin xagga dhabarka ayana taqrubu u dhowaanaysaa xaggaas kolkaa maaragta u dhowaanaysaa in kor u galahaysaa bimacnaa ar ro ar so arkaysid kor bay u galahaysaa wa akhraja alaaaa saddexda wuxuu ka soo saaray minhu tarafu lisaan buu ka soo saaray qurubu qurub ma inuu iloobay baad moodaysaa qurub hmm. tarafulisaan isku makhrij buu saddexdaba ka dhigay muxuu yidhi lanara waa isku makraj waa laamkii soomaalida soo ma arkaysid laa ilaaha ila allahu soomaalida odhan jirta sooma qudurbaagu sheekh saas qolkaa kuu noqonaya quurub wata iyo wadaal iyo wataa fahya saddexdaasi minhu tarafulisaan bay ka sugnaadeen iyo wa min asli hanaaya alculya foolasha sareeya guntooda agteeda asalkooda naftiisa ma sheekhu si fiican buu dhigay ma arkaysid halkaa sheekh saar carabka daraftiisa iyo ilkaha lafta oo la taabto waxba yuuna udhaxayna kolkaad daalkii aadi ku hadlayso waxba yuuna udhaxayna kee ugu shisheeya oo xagga ilkaha ugu xiga waxaad ka fiirinaysaa waa laysku khilaafaysan dhan axram laakiin tacalaa ra'ya shaykhina haada haddii aan qaadano maxaa kee ugu sokeeya baada maxaa ku xiga daalka maxaa ugu dambeeya taada ayaa ugu dambaysa tartiibta ayaad ka fiirsanaysaabay ku noqonaysaa wasaad wasiin wazaayi tujla waxaa laga muujinhayaa minhu طarfu lisaanka ayaa laga muujinaya halkaasaa laga soo cadaynaya iyo wamin fawqi hanaaya sufla bishinta maaragtay kolkaa foolasha hooseeya korkooda ayaa kolkaa laga soo yaa laga soo bixinhayaa tujlaada waa laga soo bixin bay ka dhigan tahay sood sin zay soo ma sood sin zay labadaa xaraf way isu egyihiin ka kolka soomaalida ku adag markaan daraaso samayno waa siinka ee soodkaba ma ah waxa ugu adag xagga eh, eh, makrajka marka ay saxaan siinkaa kaga adag saad kolkuu siinku xuruufu isticli iyo xuruuf waaweynu daba dhaco kulli saaduba wada akrinaya saadku inuu uga jilicsan yahay taan ku ogaaday taasaa ka mid ah wdaa iyo wda iyo wadaal iyo wataa tadaasoo ulliat la saddex dhibiceyeeyey oo saddex korkohalla ah min tarafayhimaa bay ka sugnaadeen min tarafayhimaa waa maxay waa min tarafi lisaani eh? wاhanaaya alculya ay alatii calad baanan u jeedaa oo foorashaan ujeedaa waa kuwe min arafayhima aan kuleehay alculya iyo araf lisaan labadaas ka soo baxaya min arafayhima arafay lisaani wاhanaaya culya ay alatii calad baanan ilkaha uga jeedaa walfa min baini sufa shafa bishinta hooseysa baainkeeda ayay ka soo baxaysaa baain baa la yidhi baainkaso ma garanaysid isku qabishinta afka ma isku qabatay inta muuqata maxaa la odhan waa daahir baa la yidhaha intaa kama soo baxda fad intee ka soo baxda in aan muuqanin ilkaa xaggeed saari halka gudahaad saaraysaa fa xagga korka sidai adoo cadhaysan oo kale fa odhan maysa dadka qaar baasaa yidhaha fa akhtaada ugu fara badan ee la dhacda waxaa weeyaan xuruufta oo daanka la geliyo oo maalan bu wuxuu wa min shari nafaasaati iyo fajcal fa soma arkaysid daan ku wada buuxinaya wax xaraf ahoo daan gala ma jiro hal xaraf ah oo shaksiga daamashiisa laga dareemahayaay xuruufta carabka ma jiro waa ta soomaaliga oo kale weli maa ta ku arkaysaa mid daamasha buuxinaya kuma arkaysid laakiinti haddana kuwa caamada kolkol baa arkay iyagoo leh buuxinaya oo labadii daan buuxiya sosaama nafsa shay taasina saasa noqon war ayar buuxinaya iska may buuxinaya soma arkaysid hada huwa khata wakadalika bilcarabiya saasoo kale u noqonaya fada oo kale ka dhow lishafatayn waxaa u alwaawu iyo baaun iyo miimun waunatun unana mahrajuhaa e alkhayshuum wey khayshuumka waxa ka soo baxay waa maxay waa unno weeyaan unada kolka aad waxaad uga ilaalisaa xaraf aan lahayn inaad siiso ka ilaalinta ugu darani waa taas xuruufta inaad markharajkooda aad khayshuum kaga dhigto aad uga ilaali halkaa waxaa ku dhammaaday baabu makhaariji alxuruuf ayaa falkaa ku dhammaaday welibana sharax fiican buu sheekhu uu sheegay oo si fiican u sharxay xaggaa hoose adiga a ka fiirin doona insha allahu tacaala halkaa kalimaanta inoogu joogo wallahu acla waclam walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin